تراه مطلعا بالفقه يشرحه ويعمر الأرض تفسيرا وتبيانا والعلم بالله نور جل حامله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما وتغني يا كريم يا لطيف بعد waxaan ku jirnaa kitaabkeenni safiinatu najaa darsigeeni shanaad waana keeni ugu dambeeyey insha allahu tacaala janaasadaan kusoo jirnay waxaan soo tilmaamnay qofka markuu dhinto waxyaabaha u waajibaya waxaan soo tilmaamnay qubeyska qofka la dhaqayo meesha ugu yar iyo sida ugu wacan waxaan soo tilmaamnay sida loo kofmayo qofka meydka ah salaada lagu tukanayo sidee noqonayso qabriga la gelinayo inta ugu yariyo inta ugu wacan ee qofka biniaadanka ah ee qabri loo qodi karayo habka loo dhigayo intaas waan soo dhigan qofka haddii la aasay qabrigiisii in la faago xukunkeeda muxuu noqonayaa halkaasu ka bilaabi doonaa sheekh faslun yumbash waa la faagi karaa almeyitu meyidkii qabriga waa laga soo saari karaa qabrigii faagid waxay nabshi waa faagid qabriga in la qufo waa la faagi karaa almeyitu qofkii meydka ahaa qabrigiisi liarbaci kisaalin afar arrimood dartood afar arrimood baa qofkii loo soo saari karaa ama loo faagi karaa qabrigiisi kow lilqusli in la dhaqo idaa lam yataqayar hadduu isbedelin hadduusan isbedelin in la dhaqo soo saari karaa qofka oo asagoo aan la dahirin oo aan la dhaqin haddii la iska aasay waxaa waajiba in la soo saaro si loo dhaqo warkama ku dhacay hadduusa isbedelin baa shardigaas litawjiihihi in loo jiheeyo loo jeediyo ilalqiblati qiblada in loo jeediyo haddii meedkii dhinacaa loo jeediyey jeedinta la sheegaya waxa weeye intiisaa hore intiisaa hore markii sidaa loo dhigo qofka garabgarab loo dhigo intiisa hore qiblada inay u jeedo baa towjiih la yidhaahdaa marka waa dhacay soomaa marka intaa marka qiblada u jeedo haddii dhinaca midigta loo dhigay saasaa u wacan haddii dhinaci bidixda loo dhigayna waa laga fiican yahay warka waa dhacay soomaa laakiinse labada jeer xagee buu ujeedaa qofka qiblada ujeeda haddaa qof saa u seexdo dhinacan barkada midigtaa oo qiblada u jeestay aduna caanbiixda marka waa qiblada ujeesta labada qiblada ujeedaa laakiinse qofka markii qabriga la gelinayo dhinaca lugaha laga soo gelinaya midigtaa loo dhigaya qabriga qiblada loo jeedinaya haddaa ma garanaysaa qiblada loo jeedin waa la qodayaa qofkii waa qiblada loo jeedinaya warkaamayna dhacan yaah laakiinse haddii qiblada loo jeediyo bidixda uu jiifay maxaan leenahay xabal in la faago hee khasab maaha lilmaali xoolo ku daatay oo ku dhacay meesha baa lil maali xoolo darteed baa qabrigii loo qodayaa oo loo soo saarayaa idaa dufina haddii lala aasay macahu meydka lala aasay mid haddii xoolo lala aasay de xoolaha inaan dayacmadan laguma talagelin yaah waa in laga soo saaraa lilmar'ati qoftii dumarka ahayd oo dhimatay oo la aasay baa la soo saarayaa idaa dufina haddii lala aasay janiinuhaa uurku jirteedii macaha ayada lala aasay ilmihii uurka jiray wa amkanad ayna suuragal ahayd xayaatuhu inuu noolaan karay ilmihii uurka hooyada ku jiray oo ma garanaysaa umul raacday ayadoo aakhiro aaday ilmihii qabriga uurkeeda ku jiray haddii lala aasoo lais yiraahdo alla ilahi ilmahaasi wuu noolaan karaa maxaa la samaynayaa waa lasoo saaraya eh. maxaa yeele qofka nool baa magaranaysaa in in ahmiyad in la siiyo weyo qofka nool afartaa marka arrimood ayaa qabriga loo faagi karaa oo loo soo saari karaa warkamadi ah dhacay in la dahiriyo in qiblada loo jeediyo haddii xoola ku daateen in la qodo lasoo saaro xoolihii qoftii dhimatayoo uurkeedu ilmo ku jireen haddii ilmaha la is yiraahdo alleelahee wuu noolaan karaya faslun alisticaanaatu kaalmaysiga iyo dahaarada lasu kaalmaysanayey arbacu khisaalin waa afar arrimood alisticaanatu kaalmaysiga iyo dahaarada lasu kaalmaysanayey arbacu khisaalin waa afar midkood mubaaxu mid iska bannaan khilaaful awlaa mid laga fiican yahay kaalmaysi laga fiican yahay makruuhun mid la necib yahay oo la nacay wa waajibatun mid in la sameeya ay waajib tahay warkama ku dhacay afar qofkii dahaaro qaadanayay caawintii la caawinayay afartaa midkood waayo caawin iska bannaan mid in la sameeyo laga fiican yahay mid la nacay sameynteeda iyo mid ay waajib tahay in la caawiyo falmubaaxu ka iska bannaan tahay waxa weeye hiya taqriibulmaa biyihii qofka loo soo dhoweeyey adoo xaggan far inaad tiraada biyaha isoo qobta lagu soo dhoweey soo kaalmo maa Ah, waa bannaan tahay magaaca weeye taqriibulmaai biyihii in lasoo dhaweeyo loogu soo dhaweeyo biyihii laba khilaaful awlaa tan laga fiican yahay kaalmaynta laga fiican yahay sabulmaai biyihii in lagugu shubo calaa naxwil mutawadi haa kii weysaysanaya xaggiisa in biyaha loogu shubo yani biyihii shubidii lagu caawiyo ii qabo biyaha igu shushub la yidhaahdo gacanta u dhaqdo igu shub wejiga uu dhaqdo igu shub lugaha garanaysaa waa laga fiican yahay qofki in loo qabto adoo qabsan karo waxaas sabulmaai biyihi in lagu shuba calaa naxwi mutawadi'i kii weesaysanaya xaggiisa in biyaha loo shubo oo lagu caawiyo biyashubiddii walmakruuhatu tala necab yahay waxaa weeye liman qofka yaqsilu dhaqan kara acdaahu xubnihiisa in loo dhaqo iidhaq lugta lugta kale iidhaq gacanta iidhaq kida wejiga iidhaq qofkii dhaqan karay inaa u dhaqdaay waa waa makruuh ha dhaqdo cibaado weeye walwaajibatu midda caawinaada waajibka ahi lilmariidi kii xanuunsanaa in la caawiyo weye cinda alcajsi markuusan karin asagu weyseesto far uma dhaqaajin karaba u weysay in loo weysay marka waa waajib waa fahamti soo maa weysaynta hee waajib bay noqonaysaa ilaahuma cid loo kariyay haddii la rabo laakiinse waa in hee lagu kaalmeeyaa inuu weysaysto ama dahaaro qaato kitaabu zakaati halkaa sheikh wuxuu kaga baxay kitaabu dahaarati kitaabu salaati ee salaadii kitaabkeedii dahaaradiina wuula socday soo ma ahayn kitaabu zakaa laba sadar buu ka dhigay kitaabu soomna xoogaa buu faahfaahiyey kitaabul xaj kitaabkuma qorin saa oo la socda insha allah marka kitaabka wuxuu ku joogaa kitaabu soon buu ku joogaa xajka culimo kalaa ku dartay marka soonka haddaan dhammayno waa arki doontaan shiikhu waaba dhameeyey kitaabkii faslun alamwaalu xoolaha allatii xoolahaas xoolahaasoo tilzamu ee waajibka tahay fiiha xoolaha dhexdeeda azakaatu sakadu ee waajibka tahay sittatu anwaacin waa lix nooc lix nooc sakaa ku waajibtay kow annacam xoolihii nicmooleyda geelii iyo lodii iyo arigii nacam bale nacam nicam haddaad tidhaahdi waa nicmada caadiga nicam waa nicmad nicmad naxariistiyo badata weeye nicma nacam waa xoolihii ma garanaysaa la dhaqanayay geelii iyo lodii iyo arigii fard saddexdaas w wanaqdaani dahabkiiyo fidadii wixii lacag noqonaya dahabkiiyo fidadii walmucasharaatu wixii soo go-ayey dalagii iyo geedihii tallaalkaha wixii kasoo go-ayey mucasharaad oo wixii la beeranayey ama dalag ha noqdo amase seheeh ha noqdaan ii sheeg timirtii iyo wixii la halmaalayo geedaha weyn ka baxaysa wa amwaalu tijaarati iyo xoolihii ganacsiga loogu talagalay waaya marka annacam annacam waalnaqdaan waalmucasharaat wa amwaalu tijaara soo ma jeedid intaa horta waa intii waajib intii waajibka ahayd weeyaan nacamtii waa saddexdii nooc naqdaankuna waa dahabkii iyo fidadii nacamku hal xaba isku ah iyo dahab iyo fida isku darintee weeye saddex mucasharaadka waxay noqonayaan qeybtii dalaga ahayd iyo qeybtii ahayd atamru waalcinabu iyaguna labay noqonaysaa iyo amwaalu tijaara oo wada socota lixdu kaas macnaheedu lixdu waa labada hore saddex bay ka kooban yihiin labadan dambana saddex nacamki waa hal xabo naqdaankuna waa laba xabo soo maa yaah dahabka iyo fidada waa saddex bay isku yihiin mucasharaadkuna waa wixii la beeranayay marka wixii la beeranaya laba qaybooda xubuubtii dalagii gelaydii digirtii wixii la halmaalay iyo eh, geedihii waaweynaa wixii ka baxayay cinabkii iyo timirtii labadaa qaybood bay noqonayaan amwaalu tijaara waa xoolo kasta oo ganacsi u diyaar ah yacni niyad ganacsi lagu galay niyad ganacsi lagu galay shiikhu ujidan laba sadar buu wixii dhan ka dhigaya marka faahfaahin dheer uma baahna insha allah kitaabkan ka noogu xiga ayaa kitaabka abishujaac bay si wa waajibuha waxaa laga bixinayaa waajibka markii la helo muxuu ahaa sagagoos ay gaaraan waxaa laga bixinayaa rubucu cushrin ah, rubuc cushr baa laga bixinayaa toban meelood toban meelood eh, rubucu cushr waxaa la yidhaahdaa haddaan tabsiidino aad bay u fududa shaygii meeshan yaalay cushri baa ka dhigaysaa horta cushri waxa weye toban meeloodoo meel cushri baa ka dhigaysa ma ka dhigta boqol toban meeloodoo meel ka dhig intee weeye boqol toban meelood u qaybi waa toban cushriga waa tobanka horta rubicuna waxa weeye tobankaa afar markii laga dhiga meel ka mid ah marka ma u dhacay marka markii la dhaho boqol maxaa rubic cushri waa maxaa dhacaysaa ya labiiyo bar labiiyo barba maxay ayse u kala guraysaa marka hore boqolka toban u qaybso maxaa kuu soo baxay toban boqol soo toban maah tobankaa afar meeloo ka sii dhig meeshiis baa rubuc la yidhaahdaa warkaa ma ku dhacay marka toban afar u qaybi waa laba dhibic eh, laba dhibicee eh, laba dhibic shan wey soo maa war ka midin dhaca horta rubuc laga wadaa haddii lagu dhaho kun maxaa rubuc u ah kunka toban meelood u qaybso horta soo boqol maaha boqolkii afar meelood usii qaybi labaatan iyo shan kunka waxaa rubuuc cushru ah labaatan iyo shan macnuhu waa sidaas ma fahamta masalada marka sheikhu wuxuu ku yidhi qofkii waxaa ka baxaya intaas ma magaranaysaa laga helay rubuucu cushrin baa ka baxaya tobankii shaygii markii toban loo qeybiyey meeshii tobanaadoo afar laga sii dhigay baa laga bixinayaa waaya wa waajibuhaa waxaa ku waajibaya rubuucu cushrin baa ku waajibaya kaasoo laga qaadaya qiimata curuudi tijaarati waxyaabihii ganacsiga loo bandhigayo ganacsiga galay yah qiimaha ay suuqa ka joogeen ayadoo lagu xisaabinayo shayga markii sikada dukaanka markuu kuu furan yahayo sika laga bixinayo xoolaha kusoo godatay baa jira soo ma yah shaygii beeca shaygii ganacsiga kugu jiray dukaankii baa lagu yimi sonkortan waxaa kusoo gadata waxaa soo gadanaysay kiishkii tusaale ahaan labaatan doolar su-aasha marka waxay tahay ma labaatankaasa sikada lagu xisaabinayaa kiishkiiba mise suuqa maan markaa alaabtii la soo wartay suuqa soo dhigatay kiishkii labaatanka kugu labaatanka kusoo gadata adigu hadda markaa dukaankaaga soo dhigatay waxaa dhici karta soddon iyo shan inuu kugu joogo tusaale soo maa ma soddon iyo shantaa marka sikada laga bixinayaa xisaabta asal looga dhigayaa mise labaatankaa kusoo gadatay shiikhu wuxuu ku yidhi qiimati curuudi tijaara alaabtii ganacsiga u taalay qiimihii suuqa ee ku taalay markaa taa kusoo gadata maa dee markaa suuqa ku taalay ayaa hee sekeda ma garanaysaa looga dhigayaa bas looga dhigayaa waaya warikaasu rikaaskii baa seka laga bixinayaa rikaaskii xikaas maxaa weye markaa duug kufaareed nimankii culimadeena fiqi waxay dhihi jireen duug kufaareed duug soo duug garanmaysan duug wax la duugay kufaareed yacnii rikaas waxa weeye dadkii hore oo jaahiliyada ahaa waxyaabihii ay dhulka ku aasteen kadibna saas oga tegey meel baa la faagay la faagay waxaa ka soo baxay xoolo fara badan xoolaha dadati tixraacay waxay kasoo hareen baa layidhi qabla alislaam baa gaaladii magaranaysaa magaranaysaa duugan jirdhay baa xoolahan iska lahayd maxaa laga xoolahaas maxaa loo yaqaanaa rikaas baa lahaa rikaas duugkufaareed gaaladii duu wixii duugan jirtay oo waga hore meel wax lagu keedsada ma lahayn waa fahamta soo maa ha oka haye <laughs> ayib rikaaska marka shardigu waxa weeye waa in waxaana aysan muslim lahayn warkaan waa ku dhacay soo maahan wax muslim u leeyahy aysan ahayn hadduu muslim leeyahay baadi bay noqonaysaa waalmacdinu iyo macdantii lasoo saaray dhulka laga soo saaray macdan macdin waxaa la yidhahdaa godka macdanta laga qotona macdin waa la dhahaa macdanta lasoo saaray laftigeedii yaah waxay ahaataba ayadana macdan baa la dhahaa marka eh, tiradaan ku laabanaynaa nacamkii iyo wada jooga naqdaankii mucashiraadkii amwaalu tijaaradii rikaaskii iyo macdinkii lix weeye haddii la kala saarsaaro way badanayaan marka mucashiraadka hadii laba laga dhigo qaybtii xubuubka iyo qaybtii qaybta maxay ahayd qaybtii dalaga ahayd iyo qaybtii ahayd timirta iyo magaranaysaa iyo cinabka naqdaanka waxaa laga dhigayaa laba qaybood adahab iyo alfida nacamkuna saddex bay noqonayaan alibilu waalbaqaru walhanam haddii laisku ururiyo lixdaasay noqonayaan afartaa hore iyo duukufaareedka iyo macdantii waaya qofkii marka sekadii hadda wuxuu shiiku kuu sheegay keliya meelay sekada ku waajibto iyo waxaa laga qaadayo qofka muxuu ka tegay shiikh wuxuu ka tegey gormay sheegan sika waajibaysaa sika goos noqonaysaa gormuu geeliso goos noqonayaa gormuu arigu noqonayaa lacagtaa haysatid doolarka ah seka xaggee soo gelaysaa hadda aggan doorma ku sheegna yaa xaggan shilin soomaaliya dolar miyaan ku sheegna waa maya hagee buu kasoo gelayaa istakaala iskara baa la yidhiye dhinacuu kasoo geliya in la sheego marka naqdaanka waa wixii lacag ah xaggaasu lacagta soo gelaysaa warka ugu dhacay soomaan lacag ugu dhacay soo gelaysaa marka shiikhu intaasuu sheegay baan ku gaabsanaynaa waagi kitaabta kale aan u tagno ayaanu magaranaysaa gaari doonaa hadda waxaa qabataa lixdaa noocee sekeedu ku waajibayso kitaabu sawmi faslun yajibu soomu ramadaana ramadaan soonkeedii baa waajibaya biaxadi umuuri khamsatin shan arrimood midkood buu ku waajibayaa kow bikamaali shacbaana shacbaan inay buuxsantay halaathiina yowman shacbaan inay hee soddon beri buuxsantay bilaha hijriyadu waa labiyo toban ramadaan waa bisha sagaalaad shacbaanna waa bisha siddeedaad bishii siddeedaad oo ramadaan ka horraysay soddon beri inay buuxsanto waxaa lagu waxaa xaggaa ka soo baxday hee maalinka ku xigtaay inay tahay ramadaan bikamaali shacbaana alaaiina yowman wa haaniyaha laba waxaa ah soonka waajibiya biru'yati alhilaali bishii in la arkay yuu ku waajibayaa soonkeedu fii xaqi man cid buu ku waajibayaa xaqeeda ra'awha asagoo arkay ciddii asagu soonka aragtayna inuu soomaa laga rabaa markaa ma ku dhacay wain kaana faasiqan faasiq ba ha ahaada hadduu rabee yaah marba hadduu asugu indhaha saaray yaah cid kaleba yaysan ka dhegaysanayn hadduu rabee mar hadduu asugu indhaha saaray maxaa waajiba inuu inuu sooma we wa thaalithuhaa kan saddexaadi waxaa weeye bihubuutihi ramadaan inay sugnaato fii xaqi man cidna ay u sugnaato lam yarahu aan arag aan arag waaya seeba ugu sugnaatay bicadli shahaadatin mid markhaatigiisa la aqbalayo yah oo cadaalad ah sheegiduu u sheegay cadli shahaada waxa weye waa mid caadil ah oo shahaadadiisa la aqbalayo bicadli shahaadatin mid hee markhaatigiisa mid markhaatigiisa la aqbalo markhaatigal ah hee oo caadil ah xusid uu u xusay waa sida hadda wadamadu ku soomaan sida caadiga soo markii bishii ramadaan bishii shacbaantu markii labaatan iyo sagaal maraysay baa la fiiriyey waa la arki waayey waa la iska joogay bishihii markii lasoo mariyey xogta la raadiyey qolaa soo hadashay ama timaaday waa la waraystay waxay yidhahdeen bishii baan arag dowladdii baa waraysatay wasaaraddii baa ka hadashay waxaa la yidhi biraha la soomo adiga biraha soomsa soo maxaa ku soontay biriso adaa indhaha saaray maya maxaa ku soontay bicadli shahaadatin haa mid markhaati markhaatigal ah oo cadaalad ah werin uu kuu soo wariyey ayaa hee ku soontay ama aragti uu arkay waraabicuhaa waxaa afar ah oo ramadaan sultaanku waajib ku noqdaa biikhbaari cadli riwaayatin warkiisa riwaayadiisa yacni mid khabarkiisa khabarridiisu ay cadaalad tahay inuu ku waramo addoonkii oo kale cadli riwaaya waxaa la dhahaa dadka aan aan aan aan markhaatigooda la qaban markhaatiga aan gelin cadlu riwaaya la dhahaa dadka markhaatiga galna maxaa la dhahaa cadlu shahaada markaa waa ku dhacay soomaan marka cadlu shahaada dowladdii buu u tegayaa nimaanka meesha ka jiray buu u tegayaayoo dhaaranaya wakaa cadulriwaaya maxaa wey hadduu u tago laga aqbali mayo waa fahamta soomaan kaas marka haddii dowladdii u tago uusan aan laga aqbalaynin cadulriwaaya la yidhahdaa adoonkiiyaa soo geliyay iyo magaranaysa wixii hal meel cadulriwaayaha hadduu kuu waramo uu yidhaahdo anaa arkay kaasoo mawthuuqin bihii lagu kalsoon yahay sawaaon waxaa isku mid ah waqaca fi lqalbi qalbiga in ay kugu dhacdo markuu kuu sheegay fa qalbiga inay kugu dhacdo sidquhu inuu run sheegayo amlaa miis run sheegin marba hadduu nin lagu kalsoon yahay yahay adiga uu kuu sheegay yaan markii magaranaysaa maxfalkii iyo goobtii la isugu yimaaday warkiisa aan la qadan haddii la rabee adiga uu kuu sheegay yiraa waan arkay anugu indhahaanaa saaray yaah soonkeedaa waajibaya aw amase hayra mawthuuqin bihi mid lagu kalsoon yahay maahaba waa faasiq sax waa nin weyn oo shahaadadiisa la aqbali laha lakiinse waa faasiq caadil maaha laakiinse wuxuu ku yidhi niyahow bishii anaa arkay waana ogtahay inuu faasiq yahay faasiqnimadu calaamadee leedahay faasiqii marka kuu sheegay inuu bisha arkay soo kayru mawthuuq maaha miyaa lagu kalsoon yahay dayib ayadaan lagu kalsoonayn baa in waqaca fil qalbi qalbiga hadday kugu dhacdo sidqu inuu run sheegayo kii aad dembiilaha ku ogeydo faasiqa ahaa sax meelaha kale laguma kalsoonaan karo lakiinse markuu kuu sheegayo wallaahi iniyuhu anaa bisha indhaha saaray haddii kugu soo dhacda qalbigaaga walitan saaka runbu ku sheegi karaa waa runtiis in waqaca fi lqalbi waa sidaas waaya soo uruuriyo cadul riwaaye lagu kalsoon yahay hadduu kuu sheego amase mid aan lagu kalsoonayn oo faasiqiya wixii la halmaalo hadduu kuu sheego kaa maxaadu dheer kadibna qalbigaga kugu dhacdo inahee uu run sheegayo wa khaamisuhaa arrinka shanaad oo soonka waajibiya waxaa weeye bidanni dukhuuli ramadaana ramadaan soo geliddeedi melihiisa inuu ku badiyo qofku bil ijtihaadi ijtihaad ku keenay malahaas fii man baa qof baa laga rabaa arrinkaa ishtabaha isaga dhex gashay calayhi kaa daalika arrinkaas isaga dhex galaya kii maxbuuska ahaa oo kaleeto maxbuuskii daaqaddaas soo xira maxbuuskii midkii jeelka ku xirnaa jeelkii qamta ah dhulka hoostiisa ku yaalay oo qoraxaya iyo aftiin soo geliya uusan jirin cid u waramanaysa aysan jirin seebaa soonkuugu waajibayaa wuxuu ugu waajibayaa buu yidhi bidannihi inuu u maleeyo dukhuuli ramadaana ramadaan inuu soo galay maleynta xaggee buu ka keenay bilijtihaadi inuu ku ijtihaaday oo dadaalka ku keenay yani markii la issoo xirayey bishii waxay maraysay rajab bay maraysay rajab oo bishii toddobaada intaasaan ku jiraa hadduu eebba kuroonaado roonaado ii sheeg shacbaan hadda waxaan qiyaasayaa shacbaan ina labaatan sagaal tahay ama soddon tahay beri xasleeyaa waa bishii ramadaan muxuu ku keena ijtihaad buu keena waxba isugu gegeysa soo maahan xisaabaad buu isku dardarsada ijtihaadkaas wuxuu ku keenay wax shay boqolkiiba boqol saxa maaha miya lakiinse maxaa la dhahaa dhanni wey dhanni dhannigiisiba wa ka xoog badatay bishii ramadaan inay soo gashay xarinkaa marka hadduu ku xoog bato markuu dadaalay kadib hadday u xoog badato in ramadaan joogto maxaa waajib ku ah qofkaa inuu soobo waa kaa maxbuuskii iyo kii la qafaashay iyo wixii la halmaalay weeye bidanni dukhuuli ramadaana ramadaan soo gelideedii inuu qofkii hee maleeyo isagoo malaha ku keenay bilijtihaadi dadaal uu la yimaaday fii man baa iskale arrinkaa qof ishtabaha isaga dhex gashay korkiisa dalika arrinkaa kala saarki inuu kala saara iska dhex galay kadib ijtihaaadu ku keeno waxaan leenahay doka marka qofka hadduu hadhow soo baxo siduu noqonayo soonkiisi iyo kitaabta kale ku gaari doonaa waa fahan in loo fiiriyo soonkii uu ku ijtihaaday soonkii laftigiis miyuu ugu beegmay ramadaan miyuu ugu beegmay mise ramadaan kadaashi buu ugu beegmay mise ramadaan ka hor buu ugu beegmay markaa kitaabta dambe baa ku arki doonaa hadda waxaa la dhisayaa keliya asaaskii shantaas yaabood in soonku ku waajibayo saa ku ogow fasul hadda marka waxaa ugu badan in dowladdu hadasho waa fahmin sooma ahayn dadka sida tafaruqa looga ilaaliyo dowladdu waa inay xogtii baadhaa culimmada kaashataa kadibna lasoo helaa faslun shuruudu sixatihi laba arrimood baa meeshan yaala shuruudu sixa iyo shuruudu wujuub shuruudu sixa iyo shuruudu wujuub si fiican u kala baro shuruudu sixa waxaa la yidhaahdaa shuruud haddii qofkan laga helo soonkii ka ansaxayo shuruud wujuubna maxaa la dhahaa shuruud qofkii laga helo soonku uu ku waajibayo salaa ma fahamti shuruud wujuub maxaa laga wadaa shuruud qofkii laga helo hee soonku uu waajib ku noqday shuruudu saxna maxaa weeye shuruud qofkii laga helo soonkuusan waajib ku noqon laakiinse hee hadduu soomo oo ansaxa idanka alle shuruudu sixatihi soonku inuu ansaxo shuruudiisa arbacatu ashyaa waa afar arrimood kow islaamun qofki inuu muslim yahay laba caqlun qofki inu wax kala soocayo tamyiis inuu gaaray tamyiis qof wax kala soocaya inuu yahay saddex wanaqaaun qoftii dumarka inay nadiif ka tahay can naxwi xaydan wixii xayd la halmaalay xayd iyo nifaas wixii la halmaalay waa inay nadiif ka tahay wa cilmun wa cilmun iyo inuu og yahay qofku uu aqoon u leeyahay bikowni lwaqti waqtigaasi inuu yahay hee qaabilan lisawmi mid soonkii aqbali karoo la soomi karo waqtiyada sanadku waqtiya waxaa jira soonka in la soomana la ogol yahay haye iyo waqtiyo in la soomo aan la ogolayn baa jira warka waa ku dhacay soo marka waqtiyada in la soomo la ogolyahay waa fara badan waqtiyada in la soomo aan la ogolaynna waa dhowr maalmood labada ciidood soo laba maa iyo ayaamu tashriiqa ayaamu tashriiqa waa maalinta kooiy tobanaad iyo labi tobanaad iyo saddex tobanaad ciidka carafo ciid hadda soo dhaafnay ciidka carafo laba saddex maalmood oo ka dambeysa waxa loo yaqaanaa ayaamu tashriiq baa la dhahaa hilba warad waagii hore talaagada hilbaha la gashto iyo ma jirin waa fahamtay soo maa marka hilbaha qoraxaha loo qoraxda loo dhigi jir waa la qallijin jiray marka hilba warad baa la marka saddexdaa maalmood iyo labada ciido fidriga iyo adxada shantaa maalmood lama ogolo in la soomo wixii kasoo soo hara qofkuu soomi karaa marka xagga maxaa ka soo baxay inay jiraan maalmo la ogol yahay in la soomo iyo inay jiraan maalmo aan la ogoleen qofku marka waa inuu og yahay maanta inay tahay maalintii hee soonka la ogolaa oo kale inay tahay waa inuu og yahay waa marka inuu kala garanayaa maalmihii soonka la soomi jiray la soomi karaiyo maalmahan la soomi kara qof hadduusan iska aweyn arrinkaas oo iska soomo soonkiis waxaan leenahay socon mayo waa cilmun ogaan waa inuu jiraa ogaansho ogaansho waa inuu jiraa bikownil waqti waqtigaa hadda lagu jiray inuu yahay qaabilan lisawmi mid soonkii aqbali karaa oo la soomi karayo intaa qofkii laga helaa maxaa soo gelaya marka ilmihii yarkaa soo gelaya wiilkii toddobada jiray sideeda jiray iyo yaah haddii ma garanaysaa eh, shuruudii laga wada helay hadduu soomo soonkiisa buu ka ansaxaya waa fahamsomaan inay soon waajib ku ahee ma qofka lakiinse waxa fiican ilmaha markuu toddoba soo gaaro in soonka la baro sida salaada loo beriyo kale in soonka la baro lala tacaalo hadduu toban gaarina si soomkii oo sidii salaada loogu garaacay oo kale ta'diiban in soonkiina hee xoogaa lagu edbiyo waay faslun shuruudu wujuubihi soonkii waajibidiisa shuruuddii u taalay khamsatun shan waayo shan shardi qofkii laga helo hadda maxaan leenahay soonkiibaa waajibku waa islaamun qofkii inuu muslim yahay takliifun takliif maxaa laga wadaa waa laba isugu jiraa inuu qofku qaangaar noqday yaa caqligiina leeyahay warkaama ku dhacay takliif way macnaheedu inuu qofkii qaangaar yahay caqligiina leeyahay wa itaaqatun qofkii inuu awoodo soonkii soonkii qofkii inuu awoodo soomi karo maxaa ku baxay qofkii ma garanaysaa da'da ahaa oo soonka aan awoodin iyo kii xanuunsanaayo dholayaalka ahaa iyo xanuunkiisa ma garanaysaa soonkuusan qaadi karin oo magaranaysaa uusan ka biskoonayn wa sixatun inuu qofku caafimaad qabo wa iqaamatun inuu negi yahay uusan musaafir ahayn negi inuu yahay negi qof degan inuu yahay uusan musaafir hee ahayn shuruuddaa marka wixii ka baxa ka soo baxa wixii shuruuda ay banaanka u saaraan soonku waajibku maaha saa u fahan markaama ku dhacay marka islaam madini kii gaalka ahaa dee soon soon hebeloo soon la dhihi mayo aakhira lagu xisaabinaya kii ma garanaysaa yarka ahaa inuu soomo waajib looga dhigi mayo kii waalnaa oo qacda ahaa iska bedaa asaga kii xanuunsanaa idaaqadii buu ku baxay soomaalia odaygii siddeetan jirka masaakan jirka soonkii kari waayeyba soonku waajib buu kugu yahay shiikhow ma jidho kii xanuun dartii soonka u kari waayey xanuunkaa labaa soo maa xanuun yani qofkan kusoo dariyey ka biskoonayo iyo xanuun qofkii hee dhulka dhigay oo uusan la yidhi in uu ka biskoodo aan la rajaynaynin xanuunka inuu qofkan ka biskoodo aan la rajaynaynin soonkii uusan la taxamuli karin maxay soo gelaysaa idaaqa shantaa shart marka qabo shantaa qofkii laga helay soonkii wuu xiranayaa soo maa faslun arkaanuhu arkaanu soomi alaaatun saddex waay saddex rugni baa la iska rabaa niyatun in la niyeysto leylan xilliga habeenkiiya likulli yowmin maalin walba in la niyeysto fil fardi soonkii faradka ahaa soonkii faradka ahaa habeen walba oo ka horeeya maalinkaa soomaysid waa inaad niyadda ku qabsataa inaad beri soomaysid soonkii bisha ramadaan oo kaleeto warkama ku dhacay haddaad iska seexatid waa imaan doonaa xukunkan xukun adoo aan niyeysanoo qalbiga aan gashan haddaad iska seexato hee maxaan leenahay xukunkeeda waa imaan doonaa kow marka waxa way qofka inuu habeen walba niyeysto soonkii waajibka ahaa inuu beri soomayo warkaa maydin dhacay labo wa tarku mufairin mid wa tarku mufadirin wixii soonka burinayey yaa oo afurinayay inuu isaga tago qofku daakiran asagoo hee xasuusta mukhtaaran asagoo aan la karhin oo khiyaar leh ghayra jaahilin oo aan jaahil ahayn macduurin jaahilkaasoo macduurin heeh cuudaar haysta qof shardiga rugniga saddexaadii wa saa'imun iyo qof sooman xagaa u fiirsa wuxuu ku yidhi rugniga koowaad muxuu yahay qofkan inuu heeh habeen walba nigeysto soonkaa isu qadimayaa ma jirto habeen maalinkii soonku soo galo waa bisha ramadaan inaan soomiyo dhan qadimayaa ma soconayso waa in habeen walba aad hee mhm. labo qofku in uu iska ilaaliyo wax kastoo soonka hee ka jebinaya ayib ayib warnaga qabo ayib daakin waa inuu xusuustaa xagga maxaa ku baxay qofkii shaygii soonka jebinaya hadduu la yimaado asagoo hilmaamsan soonku ka jabi ma yumay maanaa ma tahay mukhtaaran qof khiyaar la waayo inuu yahay qofka haddii la khasbo oo la yidhaahdo cuntada cun haddii kale waa dhimanaysaa soonka jabi yaah oo khasab ma garanaysaa ikraah loogu sameeyo asna waxaa lena soonkii kama jabayo warkama ku dhacay saddex hayra jaahilin waa inuusan jaahil ahayn jaahilnimadoo macduur ah ninkani haddii uu sameeyo waxyaabihii soonka jebinayey asagoo jaahil ah jaahilnimada loogu cudurdaarayo jaahilnimadaa labaa jaahilnimadaa laisugu cudurdaaraya nin meel cilmi jooga yaa jaahilnimadiisa loo cudaari maayo jaahilnimada loo cudaaraya waa jaahilnimadee laba midkood qof hadda soo islaamayo islaamnimadaas fiican u garanayn labo qof baadiye fog jooga culimmada ka fog jaahil macduura waayo waa fahamta soo maahan jaahilnimadii laisku cududaarayey darteeda haddii uu qofkii wax soonkii burinaya uu la yimaado maxaan leenahay soonkii hee soonkii ma jabin baan leenahay marka afarta arrimood saddexdaas arrimood meesha ka baxayaan qofkii la khasbay kii hilmaansanaa iyo kii jaahilnimadii loogu cududaaraya hee saddexdaas hadday soonkii wax jabinaya la yimaadaan maxaan leenahay soonkaasi ma jabin maxaa yeelay mana xasuusto qofka haduu hilmaansan yahay xasuus xasuus kuma samayn haye Eh, hadduu qofku soo kordhan cunto cunaya bishii ramadaan markuu saxankii ka laystay oo buu xasuustay inuu sooman yahay maxaan leenahay haye maxaan leenahay tarku mufdirin buu la yimi soo shay wax jabiyuu la yimi ninkaa soonkii ma ka jaba maya maxaa qabtay daakiran ma ahayn nin xasuusta hee ma ahayn muxuu ahaa naasiyan buu ahaa warkaa ma ku dhacay taasaa u kala guraysaa marka arrinka rugniga saddexaad waxa wey wasaa'imun qof soomaya waa in la helaa haddaan qof soomaya laba helin maxaa rugni loo dhigayaaba wasaa'imun qof soomaya hee waa inuu jiraa saddexdaa shardi wey marka weye tarku muftir niyatun wa tarku muftirin wasaaimun saa'imun faslun wayajibu waa waajibayaa maca alqadaa'i asagoo soonkii lasoo qalleynayo wayajibu waxaa wayajibu waajibayaa maca alqadaa'i lisawmi waaya wayajibu waxaa waajibaya macal qadaa'i sooqallayn lasoo qallaynayo soonka eh, macal qadaa'i sooqallayn lisawmi lasoo qallaynayo jirid ee jirto waxaa waajibayoo kale alkafaaratu lcudmaa kafaaradii weynayd baa waajibaysa iyo watacsiiru edbin baa waajibaysa iyay ku waajibaysaa qofkan asagoo laga rabo soonka inuu soo qalleeyo baa haddana waxaa laga rabaa inuu kafaaro la yimaado waana la edbinayaa qofkaas waa qofkee eh. waa calaaman qofka afsada fasahaadiyey oo ku buriyey sawmahu asaga soonkiisi buriyey soonkiisi buu buriyey fii ramadaana maalin ramadaanna buriyey soonkii yooman kaamilan maalin dhammaystiranna soonkaasi uu buray bijimaacin galma ku buriyey taamin ma garanaysaa dhammaystiran jimaacaasoo cathima uu ma garanaysaa cathima uu la dembaabay bihii jimaacaas galmadaas lisoomi soonka dartii ugula dembaabayo dhowr masalusdabaa isuu qabta qofkee baa laga rabaa isagoo soonkii soo qalleynaya inuu kafaaro bixiyo edbinna loogu darayaa waa qofkee waa qof maalin ramadaan si kas ah yaa si kas ah kamama si kas ah ijtimaacu sameeyey intaa buu sameeyey soomaayan maalinkaasna jimaaca dartiis uu wada buray muxuu wada buray jimac yani maxaa la diidayaa qofkii gelinkii hore intuu jimaac sameeyey gelinkii dambe u waasha qac buuba noqda qof hadduu qac noqdo haye xagee baa qabanaysaa xagee qabanaysaa shuruudii baa soo qabanaysaa maxaa soo qabanaya shuruudii hore ahay hee takliifun baa soo qabanaysa soo maahayn maxaa leenaha markaa qofkaasi ii sheeg maalin dhammaystiran hee jimaaci uu sameeyey maalin dhammaystiran ma wada burin ee muxuu buriyey markii gadaal laga arkay maxaa la arkay qofkii gelinka dambe inuu waalnaaba marka maxaa leenahay jimaaci inta horuu buriyey markii taam maaha taam maaha taa xaggaasa marka erkasu meesha ku jira waxbuu meesha ka saaraya markuu ku yidhaahday soonkiisi wuu jebiyey maxaa meesha ka baxaya cid kala soonkeeda inuu jebiyo ko marka markii la yidhaahdo ii soo qabo si kasuu u buriye maxaa meesha ku baxaya kama ahaa hadduu asagoo hismaamsan in soon lagu jiriyo in kale hadduu jimaac la yimaado xagee qabatay marka horeba daakiran baa soo qabatay maba hilmaamay maba ogaba in soon lagu jiraba wuuba hilmaamay waa fahamta soomaayan xaggasaa soo qabanaysa fii ramadaana soonkan uu jebinayahay waa in maalinkii ramadaan uu yahay xagga maxaa ku baxay soomo kale oo bisha ramadaan aan ku jirno hadduu galmo ku jibiyo sax soonkii baa laga rabaa mar walba laakiinse hee kafaaradii baan laga rabin warkaa ma ku dhacay soomaalin marka shayga kafaarada laga rabaa xaggee soddonkii beri ee ramadaan baa laga hadlayaa maalintuus ku jibiya hawshaas yooman kaamil mataan sheegaynay weeye maalin barkeed hadduu soonkii noqday oo intii kale uu waalnaa tusaale ahaan maxaan leenahay waa kaa xaalkeedu bijimaacin hadduu ku buriyo hadduu wax kale ku buriye ka waran cuntuu cuna ku buriye maxaan leenahay dallaa laga rabaa laakiinse kafaara ma jirto kafaarada maxaa laga rabaa hadduu soonkii ku fasahaadiyey jimaac ku fasahaadiyey lisawmi aima bihi lisawmi jimaacaas waa aima bihi ku dambaabaya lisawmi soonka dartii u dambaabaya ayadana xagga maxay noqonaysaa qofkii musaafir buub ahaaba safar buu ku jire hadduu safar ku jira haye hadduu soomay isagoo safar ku jira maxaan leenaha isagoo sooman hadduu galmo sameeyo ama jimaac sameeyo haye qofkaas maxaan leenaha marka hore shart soonku hee musaafir buu ahaaye marka horeba soonku hee soonku marka hore waajibku ma ahayn sooma ahayn maxaa laga rabaa markaa qofkaa ah? qalle keliya maxaa qabanaysa shuruuddii ahayd isoo qabo iqaamada negaanshahabaa qabanaya asaga marka wa waxaan leenahay soonkaas uu jebiyey waxaa ka horeysay shardi ahaa hee iqaamo oo kuwaajibba soonka kuma ahayn soonka waajibba kuma ahayn marka xagga waxaa ku baxaya kii musaafirka ahaa baa meeshaa ku baxaya maxaa yeele soonkiisu hee soon waajib ahaa oo jimaaca dartii u jabi lahaaba ma ahayne hadduu iska badeyn lahaa soonku hee laftigiisaba hee oo hadhow qalleen lahaa cadiba u ahayd cadibay hee u ahayd marka soo uruuri ninkii si kas ah maalin soon ah galmo u sameeya isagoo is og musaafiriya aan ahayn iyo waxyaabihii shuruuddii horena soo buuxsaday yaah maalintaasna u dhammaatay isagoo caafimaad qaba maxaan leenaha qofkaas saddex arrimood baa laga rabaa kuwa soonka inuu soo qalleeyo labo kafaara inuu bixiyo kafaaradu maxay tahay inuu addoon xoreeyo hadduu waayo lixda maalmood inuu soomo isku xigta haduu mata xanuunsada uu soo bilaabay haye iyo imaa hee lixda miskiin inuu quudiyo intaasaa laga raba tacsiirna edbinna waa loogu darayaa maxaa yeelay shareecadiibuu ku ciyaarayaa wayejibu waxaa waajibaya maca alqadaa'i qallihii la jirankeedii al imsaaku in afkii la haysto lisoomi soon dartiis fii sittati mawaadica toddoba boos toddoba boos ama toddoba meelood qofkii asagoo soonku ka jabay ayaa waajib ah inuusan waxba cunin inuu afkiisa haysto soonkiina hee soonkiina waa jaban yahay soonnuma jiro haddana maxaa la rabaa inuu afkii hee cajistooo haysto waa lix meelood kow fii ramadaana bishii ramadaan dhexdeedii laa fii hayrihi ramadaan wixii aan ahayn kuma jirto calaa mutacadin bifidrihi calaa mutacadin mid ku gabood faray bifidrihi afridu afuray calaa mutacadin bifidri maxaa laga wadaa qof si kasa u afuray soonkii subaxdii barqada asagoo maraya buu koob biyaa qabsadaa isagoo is og markaasuu isdhaafiyey soonkii simeeye wuu jabay soo maa wuu jabay maxaa leynaa qofkaa markaa waa mutacadi soo maaha isagaa kas hee soonka isaga jebiyey waxaa lagu waajibinayaa inuu soonkaa soo qalleeyo koow maxaa kaloo laga rabaa inta maalinkaan ka dhimanna inuusan wax damba afka saarin imsaaq macnuhu waa sidaas labadaa shaqaa marka layska rabaa qofkii kas isaga jebiyey soonkiisa bisha ramadaan labadaa shaqaa laga rabaa inuu soonkii soo qalleeyo inta maalintaa ka dhimanna oo afkiisa haystousan waxba taabsinoo cunin waa mutacadin bifidlihi haye athani nooca labaadi calaa taariki niyati kii niyada ka tegay leylan xilliga habeenka fil fardi soonkii waajibka ahaa xagga maxaa ku baxay markii lagu dhaho soonka waajibka waxaa waajiba in habeenkii la niyeysto in biri la soomayo soomaaya xagga maxaa ku baxay kii sunnaha ahaa in habeenkii lasii niyeysto waajib maaha biris wax adoo saddex saac maraya haddaba waxa cunto weydo soon waa iska niyeysan kadhaa warkaa waa ku dhacay soo maaha maxaa habeenka asaga loo shardin mayo marka kii xalayn niyadda ka soo tegay soon ma u xirmay yaah muxuu ka tegey niyad niyaddu maxay ahayd rukni maxay ahayd tiir haddii tiir laga tago markaa soon ma jiro soo maahayn markaa soon ma jiro qofka laakiinse maxaa lagu waajibinayaa inta maalintaa ka dhiman oo dhan hee inuu afkiisa xajistuusan waxba taaban waxba cunin warkama ku dhacay calaa taariki niyati kii niyo ka tegay leynxilaa beena filfardi asagoo lagu e, soonkuna yahay soonkii waajibka kan saddexaad calaaman cid tasaxara suxuurtay wuu suxuurtay kani da'anan asagoo u malaynaya baqaa'a leyla inuu weli habeenkii sii jiro fabaana waxa u caddaatay khilaafuhu inuu habeenkii hee baxayba fabaana waxa u caddaatay khilaafuhu tii uu aaminsanaa wax ka duwanba waa caddaaday guri mugdigii ku jirayo suxuurtiibu iska wete iska wete markuu bannaanka usoo baxay waxaba waa caddaata qoraxdii inay soo jeedaba ama salaadiis wax lagu wejiraba qofkaasi maxaan leenahay melihiisaas waxba laga soo qaadi mayo waxaan leenahay soonkaas maalinkaas waa soo qalleenaysaa inta ka dhiman maalinkaana hee afkaad xiranaysaa waxba macunumaysid warkaama ku dhacay calaaman midta saxara suxuurtay daalan asagoo malaynay baqaa'ilay habeenkii inuu jiro fa baana khilaafuhu araabicu waxuu calaaman cid afdala soo afuray daanan asagoo umalaynaya lilguruubi inay qoraxdii dhacday muxuu maleeyey soonkiibuu soo waday soo waday soo waday qoraxdii inay dhacdo u hayste fa baana waxaa u caddaatay khilaafuhu arrinka arrin ka duwan aydan sidii kale shantii iyo bargalni markuu marayey waddankiiba daruur baa qabsatayba qam wuu fiirfiidiye wuu fiirfiidiye wuxuu alleileh waa mugdi waxba qoraxdii dhacday dhowr xaboo iyo timir shantii iyo konton markii la marayay qorax iftiinkii qoraxdiiba meesha sii dhacayso xaga ka muuqataba maxaan leena muxuu u melaya qoraxdiina dhacday fabaana khilaafu soo intaa ka dhiman soonka yah waa inuu afkiisa qabsadaa yuusan dhihin marba hadduu iga jabay waa iska sii wadanayaa ma dhihi karo warkaa ma ku dhacay waa inuu afkiisa xirtaa maxaa yeelay ful buu ku yimi xaggiisa inuu wax sii baarbaare ahayd inuu hee dadaali bay ahayd alkhaamis wuxuu yii cid baana ay u caddaatay lahu isaga yowmu halaaiina shacbaana maalinkii soddonaad ee shacbaan annahu min ramadaana ramadaan inay ka mid tahay laatiin sagaalkii bisha war rabaadan dhacay soo maahan bishii shacbaan ramadaan bay ka horeysaa bishii sideedaad ee hijriyada maanta marka laatiin sideed ahayd biri laatiin sagaal soo maahayn galabta labaatan iyo sagaal qoraxdu tahay oo habeenka sodona soo geliya baa qoraxda waxaa la eegaa inay ramadaan dhalanaysa in kale soo maa ayib galabtii labaatan iyo sagaalaad waxbaa la arki waayeyba habeenkiina waxba lama soo sheegin dadkii warka waxay iska qaateen biris waxa inay tahay hee shacbaan in soddon la buuxinayo oo saa dambana ramadaan ay tahay soo maahin ayib markii waagiis beriyey baa saaka waxaa yimi qolo hal saac markii la maraya baa qolo timaada annagaa bishii aragnay xalay toole marka hadday bishii xayale ay arkeen maantadaa lagu jiro markaa oo hal saac la maraya maxay tahay maxay tahay awal yowm min ramadaan soomaan dadkuna ma sooman yihiin waa maya ma soomana taasuu ka hadlayaa marka maalinkaas marka soddonkii ramadaan bay noqon lahayd maxay ka noqon lahayd ramadaan koodeedii bay noqon lahayd soomaaha yowmushaki baa la dhahaa marka yowmushakiga in la soomo lama ogola marka qofkii marka yowmushaki u qaatay iyo subaxii markii la gaaray ay caddaatay xalay in la arkay bishii maxaan leenahay bish maalinka inta ka dhiman hee maalin soon weeye maalinta inta ka dhiman afkaaga xiro soona qallee maalinkaa markaama ku dhacay fabaana waxa ua caddaatay buu yidhi hee calaaman cid baanay wacdata lahu isaga yowmu halaathiina shacbaan inay tahay annahu min ramadaan inay ka mid tahay asaadisu waxa weeye arinka lixaad oo qofku asagoo soonkii ka jabay oo afkiisa xajisanayo calaaman cid sabaqahu ay ku taraaraxday sabaqahu ee ku taraaraxday maau lmubaalaqati biyihii uu ku xeel dheeraaday min madmadatin luqluqashadii iyo wastiinshaaqin sandaarsigii qofka markuu weesaysanayo shardigu waxa weeye inuu ku xeel dheeraado sandaarsiga iyo luqluqashada ilaa lisaa'imin mooyaane qof sooman mooyaane qofka sooman inuu biyihii ku xeel dheeraado arrinkaas looma baneen isaga waa inuusan ku xeel dheeraan warkaa ma ku dhacay arrinkaa looma baahna inuu ku xeel dheeraado kadib marka ku xeel hadduu og qofkii marka biyihii ay ku taarraxeen laba qof buu noqonayaa midkood qof aan ku xeel dheeraan luqluqashadii iyo sandaarsigii biyihii asagoo aan ugu talagelinu meel fa gaarsiiyo qofkan waxaa lena hayru mubaaliqi kuma xeel dheeraan iyo qof hee ku xeel dheeraaday inuu sanka biyaha ku shubto oo asaga ugu talagalay inuu biyahan hee si nool u jiido oo ku xeel dheeraado labadaa qof waxaan leenahay shiikhu keebuu sheegayaa hadda kii asagu ku xeel dheeraaday kadibna xeel dheeraanshihii biyuhu ku xeeldheeraadeen ee dhaadhaceen oo caloosha tegeen qofkaa waxaan leenahay soonkaagigu kaa jabay inta ka dhimanna hee afkaaga xiro amaa qofkii asagoo aan ku xeeldheerano caadi intuu isaga sandaarsaday xeeldheeraansho waa la yaqaanaaye aan ku xeeldheeraan kadibna biyihi ku carareen rasoonka kama jirin maxay asagu shaqo uu la yimi hee faslun yabtulu soomu soonku waa burayaa biriddatin qofkii inuu diinta ka baxo wa xaydin gabadhiiin xayd inuu ka yimaado wa nifaasin dhiiggii dhalmada wa wilaadatin magaranaysaa dhalidii wa junuunin qofkii inuu waasho walow laxdatan ma garanaysaa ilbiriqsi baa ha noqdee laxda ilbiriqsi baa noqde qof hadduu qac ku dhufto hal mar buu khatar ka baxay hadduu hal mar khatar ka baxo kadibna kusoo laabto soonkaasi ma jiro warkaama ku dhacay waaye maxaa qabanaya takliif baa qabanaya takliifkii buu wastaa daqiiqada ka baxay mar hadduu takliif ka baxay soonki ma jira markaa marka kulli meesha waxaa yaalla ma garanaysaa afartaa hore oo dhan wakaa wa qofkii inuu suuxay wa sukhrin qofkii inuu sarkhaamay sukhridaasoo tacaddaa bihimaa kas oogala yimi kas oo u sameeyey in cammaa haddee labadaasi wada gaaraan jamiican nahaari maalintii oo dhan marka waa laba masalo iqmaaga wuxuu yidhi sheikhu raximahullahu ta kuwaa hore qoftii qofka hadduu gaalnimo sameeyo ama xayd ku dhaco qofti ama nifaas ama wilaayada ama qofka uu waashay biraqsaba ahaadee soonkii buu ka jabay sooma ayn waa ilbirs hadduu noolaat noqdo kuwaan damba fiiri marka qofka hadduu suuxay shiikhu wuxuu ku xiray shardi ah jamiica nahaar maalinka oo dhan inuu qofkaasi suuxsanaa xagga maxaa ku baxay qof hadduu gelinka hore suuxayo galabtii soo kacay soonkii wuu u jiraa macnuhu warkaama ku dhacay goormo uu iqmaagu noqonayaa eh, muxuu ahaa mid burinaya soonkii maalinkii oran hadii mar ah, hadduu hal mar soo baraarugay waxaan leenaa soonkaaga hee wuu jiraa okaa wa sukrin sarkaankiina waa la mid hadduu maskaxda usoo laabato labada muxuu shiku ku xiray tacaddaa bihimaa uu kasu sameeyey labadaaba incama jamiica nahaari waaya marka intaasoo dhan soonkii bay burinayaan labada dambana jamiica nahaar baa ku xiran faslun al ifdaaru fii ramadaan ramadaan afrida la afuro dhexdeeda ramadaan dhexdeeda afrida la afuraay arbacatu anwaacin afar nooc afar xukun bee leedaha wey hadda wuxuu ka hadlayaa axkaamta xagga xukun ka fiirinaya in ramadaan dhexdeeda la afuro afar xukun midkood waaye koo waajibun mid ee waajib tahay ah qofkii inuu afuraba kamaa fil xaayid oo nufasaa qoftii xayd ka qabtay iyo nifaas gabadhii saaka soo soontay duurka markii la mariya waajib waxaa soonkaas meeshuu ka baxay waajib weeye iftaarkaas wa jaa'izun inuu eh, afurid iska bannaan kamaa fi lmusaafiri waalmariidi oo kaleeto musaafirkii iyo kii xanuunsanaa xanuunkii laga bogsanayey kii kii musaafirka ahaa maalinka ramadaan hadduu iska soomo hadduu soomo baa fiican hadduu afurana hee way u bannaan tahay hadduu afuro maalinka ramadaan maxaa yeele musaafir waaye wuu soo qallayn doonaa mariidkiina waa la mid laa walaa laa walaa maxayta laa walaaga yacni mid ma garanaysaa afurkiisu waajibna ma aha mana jaa'isna ma aha xaaraanna maaha makruuhna maaha wuxuu yahayba male xukun qabsanayaba male yani laa walaa maxaa weeye xukun qabsanayaba hee maleh kamaa filmajnuun sidii kii qacda ahaa oo kale kii waalnaa kii waalnaa xukunki xukun afartaa shantaa mid ku ma jirtaba waa muxaramun mid ay xaaraan tahay inuu afuroba xaaraan bay ka tahay inuu afuro kaman waa mid oo kaleeto akhara dibdhigay qadaa'a ramadaana ramadaan qallihiisu dibdhigay maca tamakunihi asagoo awood u helayay inuu soomo xataa daaqa ilaa uu ciriir noqday xataa daaqa ilaa uu ciriir noqday alwaqtu waqtigii canhu xaggiisii ninkan toban beri baa lagu lahaa soona bishii ramadaan oo hore sanadkii kun afar boqol afartan iyo shantii oo aan soo dhaafnay ramadaanki ku jiray maxaa lagu lahaa toban beri se u dhaaftaba toban beri waa lagu yeeshay wuu iska nastay maba soominba danihiisu iska qabsanayey bishii kale oo ramadaan ee sanadkii kun afartanlixdan maraynay baa waxaa ka dhiman soonkeedii af toban beriba asna maxaa lagu leahaa sanadkii soonkii hore toban beri qofkaas wakti intee la-eg buu haystaa ilaa ramadaanka kale ka soo gelayo maxaa ka dhimanba toban beri asna maxaa lagu lahaa toban beri qofka waxaa waajib looga dhigayaa tobanka beri inuu soomo warkaama ku dhacay maxaa yeele waktigii isagaa hee iska soo dayacay maxaa yeele wakti badan buu wahayse uu kusoo soomi karo calaaman mid kaman qof akhara dib dhigay qadaa'a ramadaana ramadaan qalleyntiisii maca tamakuni asagoo awood u helayey xataa daaqal waktu ilaa waktiga uu celiir noqdo xaggiisi canhu xaggiisa dayib hadduu dhaafiyo ka warrama xukunkeeda waa noo imaan doonaa warkaa ku dhacay soomaalin hadduu hasoominoo dhaafiyo ka warrama waa noo imaan doontaa iyaduna wa aqsaamulifdaari afuriddii yah afuriddii la afurayey bisha ramadaan yaa qeybaheeda hadda wuxuu ka eegayaa qofka markuu afuro maxaa laga rabaa afurkii wax ma u raaci doonaan mise afur keliya inuu soo qallayay keliyaa laga rabi doonaa warkaa ma ku dhacay kii hore muxuu ka eegay yah xukunka afurka uu afuray uu qaadanayo haddeerna wuxuu sheegi doonaa markuu afuro hadhow sama soo qallayn doono qallayntii keliya muu la imaan doonaa mise waxbuu soo raacin doonaa buu hadda ka sheekeynaya yaa kow afar xabo waayb awala waxa weeye maa mid qof yelzamu fiihi ee waajib ku noqonayso alqadaa'u soonkii inuu soo qalleeyo iyo walfidyatu fidyana inuu bixiyo fidyo inuu bixiyo soona qalleeyo fidyo soonka qala keliya lagama rabo qalana wuu la imaanayaa fidyana wuu la imaanayaa waa faham soomahayn wa ihnaani waa laba qaybood dadka markay rabaan soonkii inay soo qalleeyaan qodadka soonkii intuu dhaafay markay qallayntii soonka laga raba ay soo raacinayaan fidyada laba qolo waayo kow alif daaru kii u afuray likhawfin cabsi uu u cabsaday calaa kayrihi cid kale hebelkan wuxuu u afuray cid kale inuu u cabsaday darteed qof wuxuu arkay baddii ku jiro hafanaya oo naftu ka dhici rabtoba isna wuu sooman yahay baddii buu isku tuuray biyihii baa galay isagii biyihii buu cabooliqay qofkaas soonkii buu ka jabay sooma ahayn muxuu oga jabay soonku ma isdartii buu soonku oga jabay ligayri buu oga jabay sooma ahayn kaasuu ka hadlayaa kaasoo kale weeye hooyadiibaa soo gelaysa hooyadii nuujinaysay ama ilmaha caloosha ku jidhay u baqday fiiri ilmihiiba u baqday ayada nafteeda uma baqayso qof xoogle weeye ishaysan ka dhah laakiinse ilmihiiba u baqday armacaan ka yanaadaan iyo wixii la halmaayay marka hooyadii soonkiiba saas ku jebisay soonkii ay jebisay marka linafsihaa maaha maxaa weye jebisay likayrihaa labadaa qoloba markay soonka soo markay hadhow soomi doonaan maxaan leenahay fidye soo raacay fidye waa sheegi doonaa fidyo soora ayaan dhahaynaa warka maydin dhacay wathaani nooca labaadi oo markay soomay markay qalleenayaan fidyada laga rabo waxa weeye al ifdaaru kii afurnaa maca ta'khiiri qadaa'in asagoo qallihii dhigay maca imkaanihii asagoo awood u helayey xataa yaatiya ilaa uu ku soo galay ramadaanu aakharu ramadaan kale kii hadda sheegayna soomahayn kii tobanka kii sanadkii intiisa kale iska soo nastay kadib tobankii soonkii hore ayada lagu leeyahay kii kale uu ku soo galay kii kalea ku soo galay gabadhii soonkii hore xeedku uu shantan beri ka qaatay say isu soo raacinaysay soo raacinaysay soonkii kalaa soo galay ayadoo shantii beri aanan soomin waa fahm qoftaas marka soonkii baa laga rabaa soomaa marka soonka ay soomayso hadda waxay raacinaysaa markaa ama kiil magaranaysaa eh, ninka isna waa la mide wuxuu raacinayaa video raacinaya sababtu maxay tahay sababtu waxa weeye maca ta'khiiri qadaa'i imkaanihi soo ma jeedid alifdaaru kii afurnaa maca ta'khiiri qadaa'i qallihii asagoo dibdhigay ilaa intee dibdhigay xataa ya'tiya ramadaanu aakharu ilaa ramadaan kala soo galay buu dibdhigay asagoo noocyada buu dibdhigay ma asagoo xanuunsan buu dibdhigay maya maca imkaanihi asagoo hee awood u leh kawan hadduu iskaba xanuunsanaaba dhulyaal iska ahaa labada soo inta udhexaysay qala lagama rabo lagama rabo hee fidya lagama rabo qallihii keliyaa laga rabi doonaa waagu caafimaad warkaa ku dhacay soomaa qof waxaa laga hadlayaa waqti u helay inuu qalleeyo kadibna iska nastay ilaa ramadaan kala galay waxaa laga rabaa maalin kasta uu soomayo bishii hore wixii ka tegay maalin kasta uu soomaya hee inuu fidyo ku daro noocaas waa nooc fidye iyo maxaa la bixinayaa iyo qalle wa haaniihima qolada waxa weeye maa yalzamu fiihi mid ee ku waajibtay alqadaau inuu qallayo soonkii duuna alfidyati fidye kuma waajibin qalle keliya laga rabaa wa huwa yakturu kanaa badan ka muqma calayhi sidii kii hee suuxay oo kale saaka markuu soonka soo xidhay buu suuxay maba soo kicinba maxaan leenah hadhow hee soo qalleenaya soo qalleenaya kii musaafirka ahaabaa la mid ah saaka wuu safar saaka marka saafir buu ahaa wuu iska afuray qalaa laga rabaa keliya kii xanuunsanaa wuu iska afuray qalle keliya laga rabaa waka wa thaalithuhaa waxaa ka saddexaad maa yalzamu fiihi oo midka laga rabo alfidyatu fidyada laga rabo bes fidye keliya laga rabaa duuna alqadaa'i hee qallase hee lagama rabo soonkii qalleen maya fidya laga rabaa waa kee huwa shaykhun kabiirun waana sheekh weyn waa oday da sheekhu kii caalimkaa maaha diinta yaqaanay oday da baa laga wadaa mid da ah, kii dada ahaa saantii dada ahayd maxaa kaloo soo gelaya kii xanuunlayaalka ahayo xanuunkan aan ka wabiskoonaynba laa yurjaa buru nooca afraad laa walaa qalan lagama rabo fidyalah lagama rabo kee wey wahuwal majnuun kii qacda ahaa wey alladii kaasoo lam yatacaddi bijunuunihi inuu waasho aan asagu hee aan sababta u ahayn la miyta waxa weeye aan asagu inuu waasho aan sababin hadduu intuu iska dhejiyey magaranaysaa bele iyo daroogo kadibna maskaxda ku dhufatay haddee xaggan waa laga soo reebayaa faslun alladii midka laa yufatiru aan afurinaynin mimaa shayna ka mid ah yasilu gaaraya ilal jawfi gudaha gaaraya sabcatu afraadin maxaan ta soo sheegaynay haduu shay gudaha galo hee soonkaasi shay baa gudaha galay wuuna xasuusanaayo kasbuu u sameeyey qofkaas soonkiisa hee wuu jabay sooma ahayn shiiku wuxuu kasoo reebayaa hadda toddoba waxyaabood oo hadday gudaha u dhacdhacaan soonka aan jebinaynin warkaama ku dhacay alladii midka laa yufadilu aan furnaynin mimaa iyadoo ka mid ah shay yasilu gaaraya ilal jawfi caloosha gudihii sabcatu afraadin weeyaan todoba waxyaabood we afraad yaan shay wey ka wada maa shay yasilu gaaraya iyo iljawfi gaaraya gudihii buu gaaray binisyaani hilmaan buu ku gaaray kaskumaba gaarinba muxuu ku gaaray hilmaan calooshii buu buuxsaday asagoo hilmaamsan aw jahlin ama binisyaanin buu ku gaaray ama muxuu ku gaaray jahlin jaahil buu ahaaba wa bijarayaani riiqin candhuuftii inay qaado ama candhuuftii inay dhex martay bimaa bayna asnaanihii oo bijarayaani eh, riiqin candhuuf inay la dhaqaaqday iska dheh bimaa shaygii bayna asnaanihii ilkaha dhexdooda ku jiray waqad cajisa asagoo caajis kari waayey waqad cajisa asagoo kari waayey haddana can majihi soo tufo licudrihii eh, adkaan u adkaaya darteed xalay waxaa ku suxuuratay kalluun hilibkiisa xaggee kaa galgala waa iska ilowday saa isaga baa hadlaysa qofku waa hadlayaa wuu sheekeynayaa candhuufa dhex maraysa carab soomaalian candhuuftiibaa waxay ilkaha ku dhex jiray qaaday gudahay geyse asna wuu awoodi waaye inuu soo celiyo waa fahan soomaalian se wax gudaha galay maah waxaan leenahay marba hadduu adkaato inuu soo celin waayey hee hee uusan kamaana u samayn hee tabi mayso weeyaan wamaa wasala wixii gaaray ilal jawfi gudaha u gaaray qofka wa kaana gubaara dariiqin boorkii waddada ka dhacayay boorkii waddada ka dhacayay habaaskii kugu dhacayay haddii qayb caloosha gasho intay dhuunta <laughs> raacdo iyo ku raacdaba dee maxaan leenaha soonkii ma jabin maxaa la mid ah wamaa kii wasala gaaray ilayhi joofkii gaaray joofkii wa kaana karbalata daqiiqin daqiiq iyo iyo ma garanaysaa haadinteed qarbara waa haadin daqiiqdii iyo qamadigii haadin la haadinayey magaranaysaa ka timaaday qamadinkii haadinteeda xaarinkiiso xaarin maa waxa laogaadiyo yaa xaarinkeed wax ku haadinaya boorkii wax ka kacayay iyo qamaddigii wixii haddii kugu tagaan wax waxaan leenaha ayadana waxba jebin mayso aw amase dubaaban diqsi baaba kugu xarooday daa'iran duulaya ama nax wixii la mid ah halkaasu istaagay hoose uu dhaqaajiyeyba dig maxaan leenahay waxba hee waxba jebin mayso weyaan wallahu aclama bisawaab nas'al allaha alkariima waxaan weydiisanaynaa allaha kariimka ee deeqda badan bijaahi nebiyihi nebigiisa sharafkiisa waxaan ku weydiisanaynaa nebigii alwasiimi ee quruxda badnaa an yukhrijanii aniga inuu iga saaro shiikh waa duceysanaya an yukhrijanii aniga inuu iga saaro min adunyaa adduunka musliman anoo muslim ah wawaalidaya iyo labadeeda waalid wa axibbaai iyo intaan jeclahay waman iyo cid ilaya xaggayga intamaa usoo hee nasab sheegata yacni cilmi ahaan cilmigu de inta uu soo gelaya xaggii cilmiga mataa una soo sabsheegtay shiikhaas aan ka qaadan waa nasab laftigeedu wa an yakfira lii walahum iyo inuu u dambi dhaafo aniga iyo ayagaba muqximaatin dunuubta waaweyn iyo walamaman iyo dunuubta yararkaaba wsala allaahu allaha u naxariista calaa sayidina sayidkeena muxamedin ahaa maxamedin cabdillaahi bni cabdilmutalib ibni haashim bin cabdimanaaf rasuulillaahi rasuulkii ilaahi ahaa ilaa kaafat ilkhalqi dadka o dhan loo soo diray khalqiga oo dhan rasuulilmalaaximi rasuulkii dagaalada iyo gaala iska dhicinta yacni eh, ku caanbaxay xabiibillaahi alla kuu jeclaa alfaatixi kii magaranaysaa loo furay khayrka alkhaatimi kii nebiyada khatimay wa aalihi ehelkiisa iyo wasaxbii asxaabtiisa ajmaciin walxamdulilah rabbi alamiin marka sheikh wuxuu yihi bijaahi nebiyihi nebigiisa sharafkiisaan alle magaranaysaa ku weydiisanaynaa wax waa masale laisu khilaafsan yahayo culimmada qaarna way banaysa qaarna way diiday marka masale khilaafi hadday ta masaladu tahay qofku inuu isaga fogaadaa u wacan warkaan baa ku dhacay soo maa oo qofka waxaa fiican markucid markuu alle cid wax u marayo ilaahay magacyadiisa in weydiisto ama se uu ku weydiista camal saalixa ah uu la sameeyey marka bijaahi nebiyi waxaa lagu weydiisto culammadu waa isu khilaafeen marka masale khilaafa shiiku qolyaha ogol buu ku jiraa sida ka muuqata hada bilahi towfiiq wsala allah wasalam calaa nabiyina muxamed ala sl ajmaciin kitaabka halkaasu inoogu eegaya ardayay inta dhiman shiikhii kitaabka qoray ma laha waa fahamteen soo maa culimo kalaa ku dartay marka xaggaasu darsigu ka ekaa insha allahu tacaala sabtiga eh, kitaabkan imtixaankiisi baan gelinaa weliba ku xoog badanayaa kii kale waa fahamteen soo maa marka soo diyaariya kan weli wuxu ku fiican yahay wuu qodbeenaya soo maa qod buu leeyay masaa'il fiqiyo kitaabka la jaal la taya ana waa soo diyaarin doonaa hadduu alla idmo bilahi towfiiq